baab lmasdari hada maxalu waxaynu kusoo guda jirnay kitaabkii mulxatulicraab cashirkeenu caawa wuxuu ka bilaabmi doonaa insha allahu tacaala baab lmasderi ey haadaakani baabulmasderi masderka baabkiisii weeyi waxaynu ugu dambeeyeynu ka soo hadalnay ismigii faacil iyo sidii u camal falayey masderka waxaa la dhahdaa ismu lxadath aljaari calaa ficli waa dhacdada meesha taalla lafteeda weliba aljaari calaa ficlihi ku dureersanayo ficilkiisa oo koobsanaya xuruufta yacni usuusha ee ficilku uu ka kooban yahay kaas baa la idhaahdaa masder wuxuu yidhi sheekhu walmasderu laslu waayu aslin wa minhu yaa saaxi ishtiqaaqu lficli waawjabat lahu nuxaatu nasba fii qowlihim darabtu zaydan darba waxaa jira marka masder iyo waxa la dhaha mafcuul mutlaq masderka waxaanu nidhi waa ismu lxadath aljaari calaa ficlihi baa la dhahdaa oo ficilku waxa uu ka kooban yahay isagu laba arrimood waa xadath iyo zaman zamankii halkaa iska dhig dhacdada lafteeda ayaa la dhahdaa tusaale qumtu waan kacay sooma markaad ka reebtid waktiga oo zamanka ah maxaa kuu soo hadhay saw qiyaam saw kicitaan lafteed maaha kicitaankaa laftiisa waan fadhiistay jalasa soo fadhi maa fadhigaa laftiisaa mastera saxiix marka waa ism اxadث aljaari calى ficli tacriifkiisu waa ka haddaba master iyo waxaa jira mafcuul mطlq masterka iyo mafcuul mطlqa baynahumaa alcumuum wاlkhusuus min wejin bay dhahdaa iyo khusuus min wejina ka dhexeeya oo waa maxay waxna way ku kulmaan waxna ku kala tagaan tusaale waxay ku kulmaan nasbanimada masterkii haddii uu mansuub yahay masterna waa la odhanaya mafcuul mطlqna waa la odhanaya calaa sabiili mihaal darabtu darban baa tihi iminka darabtu darban darabtu darban darbantani waa ma waa mansuub soo ma maadaama ay mansuub tahay masderna waad odhan kartaa mafcuul mutlaqna waad odhan kartaa way ku kulmaantaa haddii uu marfuuc yahay keliya waxaa la gaar noqonaya masderka tusaale yucjibunii dhahaabuka baa tihi dhahaabuka iminka waa faacilka yucjibunii soo ma ma mafcuul mutlaq ba la laakin keliya waa maxay ma masder de masder ba kolkaan la gaara masder un baa la odhan mafcuul mutlaq la odhan maayo waxaa jira masterka booskiisa isaga inta la xadfo in waxyaalo naaibka eh, lala yimaado ilaa dhowr iyo toban ayaa jira mutamimad waxbaynu kusoo marnay caawada nafta sheekh waxbu noo sheegi doonaa kuwaasi haddii ay booska joogsadaan sida ismul aalihii oo kale barabtu sawtan baa tidhi sawtantani dee master ma aha laakin waa maxay waa mafcuululmulaq waa mafcuululmudlaq oo waa aaladiiyo waxay naaib ka noqotay masterkii naaib ka noqotay markaa eeg waxaa ka dhexeeya cumuum iyo khusuus min wejina waxna way ku kulmaan waxna way ku kala tagaan haday mansuub yihiin masterna waa la odhan mafcuul mudlaqna waa la odhan hadduu marfuuc yahay master baa la gaara hadduu naaibkii meesha uu yimaadana mafcuul mudlaqaa gaar laa misle fanaynta masterka haddaba mansuubka ee mafcuul mudlaqnimada lagu nasbinaayo waxaa loola yimaada saddex arimood mid ka mid a kow ima liqasdi in looga jeedo adkayn oo adkaynaya maxay caamilka laftiisa waa markay isku mid yihiin darabtu darban imika waa maxay de waa litawkiid sooma waa adkayn caamilkunbuu adkaynaya iyo ka labaad libayaani nawci caamilihi caamilka noociisa inuu caddaynayo waa inuu ku tusiyo qaabka ficilku uu dhacay hanaanka iyo qaabka ficilku uu dhacay waa nooca labaad tusaale waxaad tihi darabtu darb alamiiri baa tihi darabtu darb alamiir garaaca aad samaysay waa garaac caynkeeya waa garaaca amiirku uu sameeye oo kale maxaad caddaysay nooca ficilka ayad caddaysay soo ma caamilku waa ficilka soo ma noociisii baad oo garaacaadu inuu yahay darb alamiir ama wasfi oo kale darabtu darban shadiidan garaacaagii maxaad ku tilmaantay inuu yahay darbi shadiid ah ama laan baad ku macrifaysaba darabtu darba garaacii baan garaacay kaasina waa mubayinun linawci caamilihi ka u dambeeya mubayinun licadadi caamilihi caamilku inta goore u dhacay ficilka soo furitaankiisu inta jeer u ahaa inuu caddaynayo tusaale waxaad tidhi darabtu darbatan darabtu darbatan waa maxay darbatan mster maraa la sarfigan ku baran doonaa hal mar keliyaan garaacay weyaan ya darabtu darbatayn laba goor baan garaacay garaacagan inta gooru dhucu caddaynaya darabtu darabaatin garaacyo fara badan baan marka uu yahay mafcuul mudlaqnimo lagu nasbinayo saddexa mid kamida loola yimaadaa ima an yakuna litawkiid ima an yakuna mubayinan linawci caamili ima an yakuna mubayinan licadadi caamili waa saddexdaa mid un wey wuxuu yihi sheekhu wlmasdaru alaslu wa ayu aslin wa minhu yaa saaxi ishtiqaaqu lficli wlmasdaru masderku alaslu isaga uunbaa asal ah wa ayu aslin ay wa huwa masderku ayu aslin ay kaamilu aslin asalka ugu dhammayska tiranla weeye wishtiqaaqu lficli ficilka dhambalashadiisu kaainun waa ahaaday ishtiqaaqaasi minhu ay min almasteri masterka xaggiisa ayuu ka ahaaday yaa saaxi saaxiibkayow wuxuu ku leeyahay wlmasteru lslu wa ayu aslin masterku isaga unba asal ah masterka tacriifkiisi baan tilmaanay isaga ayaa asal oo ficilka isaga ayaa asal u ah wasfigana isaga ayaa asal u xagga ishtiqaaqa oo waxaasoo dhan waxay kasoo jeedaano ka farcamaan isaga oo master ah cinda ayo inda basriyiin inda basriyiin cinda albasriyiin awjuh fara badan bay sheegeen awjuhdaasi waxaa ka mid ah master waa maxay waa maxalu suduur waa meeshii waxay ka soo filayeen sooma dee taasaa inoogu daliila waa meeshii waxay ka soo filayeen ya lianna ficlahu sudira canhu aw sudira minhu ficilkiisu isaga ayaa u ka soo filay sooma marka master ba saasaa loogu magacaabay master waa ismun limaxalli suduuri shay waa magacu leeyahay shayga soo fulayay meesha uu ka soo fulayo madhabka kuufiyiinta isagu saa khilaafsan oo cagsi ah laakiin sida sheekhu uu sheegay qaacido waxaa jirta la dhaha tacriifu طarafayn yufiid اlxasra hadda mubtadi waa macrifo khabarkiina waa macrifo mubtadiya khabarkii labadiba hadday macrifo noqdeen qaacidada abaa ah kuu timida tacriifu طarafayn yufiid اlxasra labadii daraf oo macrifo noqday xasribuu faa'idaynaya isaga umaba asal ah wlmasderu masderku alaslu isaga uunbaa asal ah sababtan isaga uunbaa asal aanu leeyahay tacriifu ljuzayn wa tacriifu طarafayn yufiidu lxasra wa yu aslin ay wa huwa wlmasderu laslu mubtadiya khabar baan ka dhignay waayudan waxaad ku cadfi kartaa alaslu waxaa kalood ka dhigi kartaa khabarun limubtadain maxduufin taqdiiruhu wahuwa waniga soo qadaraya masderku ayu aslin ayudani waa wasfiya bimacnaa kamil baa looga kamil baa wa ayu aslin ay wa huwa masterku ayu aslin ay kaamilu aslin asalka u dhamayska tiranna weeyi qaradka looga jeeda waa lita'kiid ama maahe waa radin oo waxuuba radinayaa sheekhu cidda odhanaysa ana almasdara aslun lilficli masderku wuxuu asal u yahay ficilka wlficlu aslun limaa siwaahu ficilkuna wuxuu asal usii yahay wixii isaga ka soo haray oo wasfigii sida ismigii faacil ismigii mafcuul sifa mushabaha ismu tafdiil ficil bay ka farcamaan maslada caynkaasbuu sheekhu meesha ka saarayaayo ila kolka hore wuxuu ku yidhi walmasdaru aslu soo wuxuu kuu celiyu ku wa ayu aslin soo ma ya waa lita'kiid ama waa radino wuxuu radinayaa cidda odhanaysa ficilka waxa uu ka yimaadaa masderka waxa kasii dambeeyana ficilkay kasii farcamaan maslada abuu meesha ka saaraya wa minhu yaa saaxi ishtiqaaqulficli wuu kuusi cadeeyo ficilka dhambalashadiisu isaga xaggiisay ahaatay oo ficilka halkan laga keenaaba waa masderka weeyi yaa saaxi u adeegsaday waa tarkiimu nida wax loo yaqaano sheekha laftiisa ka hadli doona insha alla baabkaasi tarkiimu nida isaga ayaa insha allahu tacaala inoo keeni doona oo waa murakham la tarkiimiyo waana calaa gayri qiyaas oo calam mooye wax kale lama tarkiimiyo culimada qaarkoodna waxa waa ismu faacil oo saxaa yasxu saxaa yasxuudi ismigeedii faacil wey yaa saaxi kan baraarugsano weeyaan macnehu culimada qaarkoodna saasay yidhahdeen wlmasderu masderku alaslu isaga uunbaa asal a ah. wa ayu aslin ay wa huwa masderku ayu aslin asalka u kaamilsan weeyi waishtiqaaqulficli ficilka dhambalashadiisu kaainun waa ahaaday minhu ay min almasderi masderka xaggiisa ayaa uu ahaaday yaa saaxi saaxiibkayow yaa saaxi kan baraarugsanow labada waad odhan karta xukunkiisii me waa kan waawjabat lahu nuxaatu nasba fii qowlihim darabtu zaydan darba waawjabat waa ay waajibisay annuxaatu nuxaadi waa ay waajibisay annasba nasba ayay u waajibisay lahu ay lilmasderi masderka ayay nasba u fii qowlihim qowlkooga dhexdooda lagu nasbiyo darabtu waan garaacay zaydan zayd baan garaacay darban garaacitaan baan garaacay xukunkiisi me maa xukmu lmasder annas buu weydi sheekh soo ma xukunkiisi waa ka waa marka uu yahay mafcuul mudlaqa laakin dee soo garanan masder wuu noqon karaa marfuuc wuu noqon karaa majruur xukunkiisna waa ka wa awjabat waa ay waajibisay annuxaatu nuxaad baa waajibisay waa jamcu naaxin oo bimacnaa naxwiyin looga jeedo wujuubkaasina waa wujuubkii sinaaciga ah, wujuubki dee sharcigaa ah ma aha annasba alifta ku taagan waa alif lilaaq waa alif lilaaq wey darabtu zaydan darban darabtu waa ficli facil zaydna waa mafcuulka darbanna waa mafcuul mudlaq halka inu socona waa kaa soo ma waa mafcuul mudlaqa wey wa kalama allahu muusa takliima wasaafaati safa safan waa mafcuul mudlaq maxaa nasbiyey waxaa nasbiyey wasfiga ismi faacil wasaafaati faina jahannama jazaukum جزاء mawfura haye jazaan maxaa nasbiyey masterka ah jazaukum waka marka mafcuul mulaq ayaa markaasi loo odhanaya wa awjabat waa ay waajibisay annuxaatu nuxaadi waa ay waajibisay annasba nasba ayaa ay waajibisay lahu ay lilmasteri masterka ayay u waajibisay fii qowlihim qowlkooga dhexdooda ayay ugu waajibisay ama fii qowlihim qowlkooda dhexdooda lagu nasbiyo darabtu waan garaacay zaydan zayd baan garaacay darban garaacitaan baan garaacay idan masterka mansuubka mafcuul muduqnimo lagu nasbiyana saddexdii arrimood loola imanayana waa aynu tilmaanay ka soco waqad uqiima alwasfu walaalaatu muqaamahu walcadadu lihbaatu walcadadu lahbaatu naxu darabtu lcabda sawtan faharab wadrib ashadda darbi man yaksha riyab wajlidu fi lkhamri arbaciina jalda waxbisu midla xabsi mawlan cabda halkan sheekhu raximah llahu tacaala waxa uu ku tilmaamayaa yacni waxyaalo masterka booskiisii naa'ib ka noqdo kadibna la nasbiyo oo lagu nasbiyo mafcuul mutlaqnimo lagu nasbiyo masterkii baa meesha laga saaraya booskii masterka waxyaalahana fadhiisanaya mafcuul mutlaqnimaana lagu nasbinaya waa waxyaalihii uu gaarka la ahaa mafcuul mutlaqu taasuu tilmaamay wuxuu ka sheegi doonaa wasfigaa noqonaya sifada masterku uu leeyahay inta masterkii booska laga saaro ayaa sifadiisii ay buuxinaysa booskii masterka kadibna waxaa loola dhaqmayaa sidii masterko mafcuul mutlaqnimaa lagu nasbin waxa kale oo booskii masterka joogsan kara aaladii lagu samaynayey ficilka aaladii ficilka lagu samaynayey lafteedu inta masterkii layska gooyo ayay booskii masterka fadhiisanaysaa boos sidiisii baana loola dhaqmayaa oo mansuubnimadi oo mafcuul mutlaqnimaa lagu nasbinayaa cadad laftii baa naaib ka noqon kara inta la gooyo masterkii ayaa cadadka uu fadhiisanaya booskii ayo ya booskii masterka waxaa kamid ahaan jiro mutamimada aynu kusoo marnay kullu iyo oo loo idaafiyo master ya inay booska fadhiisan karaan masterka mutamimadi aan kusoo marnay wuxuu yidhi sheekhu waqad uqiima dhab ahaan waa la joojiyey alwasfu sifadii baa la joojiyey walaalaatu iyo aalaadkii muqaamahu ay muqaama almasteri masterka booskiisii walcadadu cadadkii iyo tiradiina waa la joojiyey ah, walcadadu cadadkiina waa la joojiyey alahbaatu bifatxi lhamza alahbaatu alahbaatu culimadii cilmigu u biyo dhigay ayaa aqaamuuhaa joojiyey ashyaada aynu sheegnay qaala waxaa yidhi hu arrinkaa oo waxa kama bihi waxaa xukumay alahbaatu culimadii cilmigii u biyo dhigay ee raasikhiinta ah ayaa sidaas yidhi alahbaat waa jamcu habtin habtin wa qaalahu waxakama bihi alculamaa athaabituun alraasikhuuna fi macrifati qawaacid alcarabiyati wasilaaxaatiha waa culimada yani ku xidaystay garashada iyo cilmiga iyo aqoonta ay uleeyihiin qawaacidda carabiga iyo istilaaxaadkeeda wadalika tusaale naxwi qawlika waa odhaahdaada iyo wixii lamid a aad tidhi darabtu waan garaacay alcabda addoonkii baan garaacay sawtan jeedal iyo shaabuug baan ku garaacay oo faharba garaacitaankii aawadeed buu cararay ay huwa addoonkii wadrib garaac ashadad darbi garaac ka ugu daran garaac man ay alladii ka garaac yakshaa daboole ay huwa manku arriyaba ay asbaab riyami tuhmooyinka sababaheeda ka daboola kaasi garaac wajlid jeedal hu ninka jeedal fi lkhamri ay fii shurbi lkhamri khamrada cabitaankeyga cabitaankaa aawadeed fiidaa sababiye arbaciina afartan jeedal jaldatan min jaldatan oo jeedal waxbis xidhhu ninka xidh mila xabsi mawlan sayid xidhitaankiisii oo kala xidh cabdahu addoonkiisa u xidho waa intii naaib kaga noqonaysa weyaan niyaabadii aaladu ay naaibka noqonaysay wuxuu ku tusaaleeyey darabtu lcabda sawtan faharab taasuu ku tusaaleeyey taasi ayaa ku tusaaleeyey wa waa niyaabadii alaaladu ay naaib noqonaysa weeyaan darabtu lcabda addoonkii baan garaacay haye sawtan shaabug baan ku garaacay faharaba waa cararay asalkii hore wuxuu ahaa darabtu alcabda darban bisawtin kadibna badii litawasuc jaarkii xarfu jarkiide litawasuc baa la iskaga xadfay masterkiina waa waxaa loo idaafeeyey aaladii marka darabtu lcabda darba sawtin kadibna mudaafkii oo master abaa la xadfay oo darbi ahaa kadib mudaafi ilayhigii oo ahaa aaladiida ismu aalihi ayaa la soo joojiyey booskii masterka kadibna fantasaba intisaaba sidii masterku u nasbisnaa u nasbismay muxuuna noqday sawtan buu iska noqday markaa mafcuul mudluqnimo ayaa lagu nasbinaya sawtantaasi waana e, waana tusaalihii isaga oo aaladii wax lagu garaacayay ay naaib ka noqotay masterkii masterkiina la xadfay masle fahnaynta darabtu lcabda sawtan darabtu lcabda darban bisawtin bay ahayd ba'dii jaarka ah xarfu jaarka ah litawasuc baa loo gooyey kadibna masterkii waxaa loo idaafeeyey ismul aalihi darabtu lcabda darba sawtin bay noqotay kadibna faxudifa masderu masderkii baa daaqada laga saaray oo mudaafkii ahaa maxaa yimiday sawt mudaaf ilaygi baa booskiisii joogsaday urtii isagu u lahaa buu uriyey nasbanimadii halkiisiibuu fadhiistay u nasbamay fantasaba intisaaba muxuu noqday marka darabtu lcabda sawtan buu noqday markaa sawtan waa mafcuulu mulaq limaada de waa niyaabo iyo naaib ka tahay masderkii masle faanaynta taasi waa tii aaladu ay naaib noqotay wadrib ashadda darbi man yaksha riyab muxuu ka wadaa tanna wuxuu ka wadaa waa niyaabadii wasfigu ama sifadu ay naayib noqonaysa weyan de ya wadrib ashadda darbi wadrib garaac darban buu hadhe wadrib garaac darban garaac garaacaasoo ashadda darbi garaac ka ugu darana masterkii unbaa meesha laga xadfay masterkii markii meeshii laga xadfay sifadii masterka unbaa booskiisii fadhiisatay masle fahnayntaana ya wadrib ashadda darbi waa niyaabadii he waa niyaabat lwasf wasfigii baa naayib noqonaya oo sifadiiyo nactigii ah man waa mafcuul mantu waa maxay waa mafcuulkii wadrib mafcuulkeegii weeyaan wadrib garaa ashadda darbi garaka ugu ilaa ashadadani mafcuul mutlaqnimaad ku nasbinaysaa ya mantani waa mafcuulkii yakshaa waa ficil mudaaric ku qadar faacilkii manka u celi ariyaba ay asbaaba riyabi asbaaba waa jamcu riibatin ariyab ya meesha tuhmada wax lagu tuhmayo sababaheega oo dhan waxa weyan ka dheero buu kuleya iska ilaali meelahaasi ninka lagu tuhmo garaac buu kuleeyahy waa yahay kaasina waa kii ahaa niyaabatulwasfi ka soco wajlidhu fi lkhamri arbaciina jalda waa maxay tana waa niyaabat lcadad waa tusaalihii cadadkii oo naayib noqday wajlid jadal hu shaaribka khamrada cabaya fi lkhamri ay fi shurbi lkhamri khamrada cabitaankeyga aawadeed u jeeda fid waa bimacna sababiya hee arbaciina afartan jaldatan oo jeedal arbaciin waa cadadkii dhe fajliduhum hamaaniina jalda bay lamid tahay ya wajlidhu fi lkhamri jaldan arbaciina jaldatan weeyaan de saas waa masterkii oo jaldana la iska gooyey cadadkii oo arbaciina booskiisii fadhiistay jaldatan ta dambe iyadu waa iska tamyiis waxbishu tanna muxuu ka wadaa marka iyada lafteedu tusaalahan wuu soo celiyuune waa maxay ya waa niyaabat wasfigi weyan waa niyaabat lwasfi waayo waxbishu xidh xabsan baa meesha ka go-an oo masterkiia ah. xabsiga o mila xabsi mawlan mayna sifadii ayn waa niyaabat ya niyaabat sifadii weeyaan mil alkaa waa mafcuul mulaqnimo mil mudaaf xabsi mudaafil xabsi mudaaf mawlan mudaafiley xabsigan laftiisa mastere dee masder ku camal falaya sooma ya cabdahu isagaa sii nasbinaya waxbis xidh hu ninka xabsan xabsi xidh xabsiga oo mila xabsi mawlan sayid xidhistii oo kalea cabdahu addoonkiisa u xidho markaa ku tacalluj mafcuulkiisi weeyaan xabsigaas mafcuulhaas marka khulaasatlqowl waa maxay masderkii waa la xadfi karaa haddii la xadfana waxyaalo booskiisa joogsada ayaa jira waxyaalahaa saddex buu nooga tilmaamay sifadu waa ay joogsataa masterku uu leeyahay aalad ismu aaluhu waa joogsadaa aaladii ficilka lagu garaacaye loo adeegsanayay cadadkuna waa joogsadaa saddexdaasuu ka tilmaamay wuxuu yidhi waqad uqiima dhab ahaan waa la joojiyey alwasfu wasfiga oo sifadii masderku ulahaaya walaalaatu iyo aalaadkii wax lagu garaacayay ee loo adeegsanayay muqaamahu ay muqaama lmasteri masterka booskiisu baa la joojiyey haddaad muqaam aragtaan bidami lmiim aqaamo ayuu ka yimiday oo rubaaciya aqaamuu ka yimiday iska ilaaliya sarfigan ku arki doonaa haddaad maqaam aragtaanna qaamo oo thulaasi u ka yimiday waana saa u kala garataan walcadadu cadadkiina waa la joojiyey alahbaatu ay qaala hu arrinka waxaa yidhi oo waxakama bihi xukumay alahbaatu wadalika tusaale naxu darabtu waan garaacay alcabd adoonkii baan garaacay sawdan shaabug baan ku garaacay faharaba garaacii aawadeed waa cararay faad waa sababii ay huwa cabdigii wadrib garaac ashada darbi garaaca ka ugu daran manay aladii ka garaac yakshaa daboolaya ay huwa manku aryabay asbaaba riyami tuhmooyinka sababaheega ka daboolaya kaasi garaac buu ku yidhi wajlid jaadal hu ninka jaadal fi lkhamri ay fi shurbi lkhamri khamrada cabitaankeyga cabitaanka aawadeed u jaadal arbaciina afartan jaadal jaldatan oo jaadal waxbis xidhhu ninka xidh xabsan xidhitaan xidh xabsiga oo mila xabsi mawlan sayid xidhitaankii oo kalea cabdahu addoonkiisa u xidho warubama udmira ficlu lmastari ka qawlihim samcan waطawcan fakburi wamiluhu sakyan lahu waraacya waintasha jidcan lahu wakaya waminhu qad jaca alamiiru rakba washtamala asamaa id tawada'a masterka isaga oo kale waa nasbiya ficilna waa nasbiyaa wasfina waa nasbiyaa isagoo kale waa nasbiyaa deyo fa ina jahannama jazaukum jazaan yaa nasbiyey dee masterkana horeyaa nasbiyey soo wasfina waa nasbiya ismu faacil baa nasbin kara safa ficil baa nasbiya darabtu zaydan darban soo ficil muu nasbinayn haddaba ku camal falaya masterka waa la gooyaa mararka qaarkood oo Ah, iska ilaaliya mararka qaarkood caamilka ku camal falaya waa la xadfaa ima jawaazan wa ima wujuban masla fahnin in waajibnimo loo gooyo iyo in jaa-iznimo loo gooyo labadaa weeye labadaa weeyi haddaba marka jawaas loo goynayo waa marka qariina lafdiya meesha ay taallo ama qariina macnawiya meesha ay taallo tusaale qariina lafdiya iyada oo taalla xisiisan baa tiri xisiisan yaad ku leedahay xitiian nin baa ku yidhi aya sayrin sirta socodkeebaad socotay socod sideeyaad socotay aya sayrin sirta socod caynkeeyaad socotay maxaad ugu jawaabtay xithiitha mid deg degaan socday ya xithiitha mid deg degaan socday waa qariina lafdiya oo halkuu ka sheegan tahay jumladan ka horeysa ku sheegan tahay aya sayrin sirta socodkeebaad socotay sirtu xithiitha man saxayn sirtu xisiisa marka caamilkaas waa liljawaz jawaaz baa loo gooyey caamilkaasi ku camal felayey masterka qariina laftiyaana meesha taal qariina macnawiyana way ooli kartaa waxaa lagu yidhi xajan mabrura ya waa macnawi nin baa soo xajiy xajki ka yimid baad garanaysaa walkaas saan ku leedahay eed ku khidaabaysid walkaasaa tihi xajan mabrura ay waa maxay macnaheedu xajajta xajan mabrura xaj lagu samafalay ayaad soo xajiday ya hadda xajkiu ka yimid u soo xajiyeyba walkaasaad ku tihi xajan mabruuran waa maay macnaygu marka waa qariina macnawiya soo ma maxaad odhanaysaa xajajta xajan mabrura waa qariina macnawiya taasina wujuban bay noqon kartaa caamilka in la gooyo waajibnimo haddaba waajibnimada laba loo qaybiya culimooy iyo qiyaasi baa loo qaybiya samaaci waa maxay wixii carab lagu maqlay iyaga oo saa ugu hadlayo oo caamilkiisa la xadfay iyagunbaa loo daba fadhiisanaya waxa iyagu ku hadleenubasay ugu dhawaaqeenba loogu dhawaaqaya waxayna iyaga aan laga hayna lala iman maayo samaaci waa sida waa daabit male agtooda qiyaasiguna daabit buu leeyahay haddaba kaa qiyaasigaa ah, sheekhu uma banbixinba de kaa qiyaasigaa ah, umabu banbixin mabuu taabanba kaa samaacigu wax ka sheegay kaa samaaciga ayuu wax ka sheeg sheegay wuxuu yidhi marka masle fanayntaad wa rubama odmir intaana gudagelin waa maxay caamilka masterku uu leeyahay ayaa la goyn karaa waajibnimaa loo goyn karaa jaa-isnimaa loo goyn karaa jaa-isnimaa loo goyn karaa cinda wujuudi qariinati nafdiya aw cinda wujuudi waajibnimaa loo qin karaa labaa loo qaybiya samaaci iyo qiyaasi samaacigu waa maxay daabit agtooda kumale waay waay carabise ugu dhawaaq intay ku dhawaaqday unbaa lagu dhawaaqi waxaan iyaga looga maqliyo n ku dhawaaqina loogu dhawaaqi maayo qiyaasigana sheekhumu banbixinba qiyaasigana sheekhumu banbixinba mawaadic fara badan bu laakin degaa masderka haddee tusaalehaan tafsiil ahaan loo sheego oo kale de caamilkiisi waajibnimaa loo geynaya sida fashudu lwathaaqa fa imaa mannan bacdu wa imaa fidaa eeg labada master u fiirso manan iyo fidaan waa laba master ficilka uh, nasbinayo waajibnin baa loo goyay waayo maqaamu tafsiil bay dhaceen soo ma ah, fa ima tamunuuna manan wa ima tafduuna fidaa caamilku waa waajibnimo iyaga loo gooyey meelo kale aynu ku arki doonaa intaasu ka warramaya wa rubamaa udmira in la xadfo ayaa la arkaa ficlulmasteri masterka ficilkiisa bimacnaa ficilka masterka ku camal falaya wadalika tusaale kaain wuxuu ahaaday ka qawlihim ay ka qawlilcarabi carabta qawlkooda ay yidhaahdeen samcan wa tawcan ay yidhahdeen ee fakhburi arrintaa ogow khabara yakhburu min baabi nasara yansuru soo garan mayse waa shuuratu khabara yakhburu min baabi nasara yansuru halkaasay idna ku tiirsan tahay samcan baa carab laga maqlay samcan ha wa tawcan baa laga maqlay ama wa taacatan samcan ba iskaga odhanaya samcantani waa mastere me caamilkii ku camal falay samaacnimaa loo gooyo carab baa lagaa maqlaya oo saa u hadlaya samaad garan ya asmacu laka waan ku maqlayaa samcan maqal baan ku maqlayaa wey wa awcan aaaca mutaara ka dhigta wa uiicu soo ma wa uiicu waan adeecayaa laka adiga ayaan ku adeecayaa awcan ay aacatan adeecid baan ku adeecaya masl fahne fahburi bimacnaa faclami bay ka dhigantay saa u ogow sidaase u ogow fahburi waa oga weyaan macnihiigu markaa samcan ficilkii ku camal falayey waa la gooyey ficilkii ku camal falayey waa la gooyey waa samaaci marka waa wujub wujuubnimaa loo goy ma keeni kartid de lakin waa samaaco carabbaad u daba fadhida samcan ey asmacu waan maqlayaa laka adiga ayaan ku maqlayaa samcan maqlitaan baan ku maqlayaa wa tawcan ey wa utiicu waan ateecayaa laka adiga ayaan ku aeecaya aacatan aeecid baan ku aeecaya xuban ba islaka odhanaya xuban xuban ah, ya wauxibuka xuban de soo ma uibuka xuban baad haye waxay ku odhanayaan karamatan ba islaka odhanaya karamatan maxaa nasbinaya waukrimuka karamatan misle banaynta warubama udmira in la xadfo ayaa la arkaa ficlulmasderi masderka ficilkiisa wadalika tusaale kain wuxuu aday ka qawlime ka qawlilcarabi carabta qowlkooda ay yidhahdeen samcan ay asmacu laka waan ku maqlayaa samcan maqal baan ku maqlayaa wa tawacnay wa utiicu waan adeecaya laka adiga tawacnay taacatan adeecid baan ku adeecaya ee fakburi arrintaasi waxa weeyaan ogow sidaasi yani u ogow marka samcigu wuxuu udhacayaa asmacu laka fima taquul waxaad leedahay waan maqlaya daacaduna waxa udhacaysaa waa uiicu laka fima amartani bi saasay noqonaysa marka daacadu waa aggii ficilka samciguna waa aggii qawlka iyo maqaalada wey wa miluhu kan oo kale waxa ah sakyan lahu waracyan wa miluhu kan oo kale waxa ke ya kan caamilkiisii loo xadfayo ya waa jinnimade wa miluhu kan oo kale waxa ah sakyan lahu waracyan biqasdi laftigaa bay khabar ku noqonayaana ma arkaysa sakyan lahu sakyan sakyan bas kakaa odhanaya ya sakyan iyo waracyan waa ducaaw lahu iyo ducaaw caleyh hadday wax ammaanayaan oo wax u ducaynayaan master bay ugu duceeyaan sakyan bas kakaa odhanaya hadday kuxitaa ku habaaraya ducaaw caleyh ay tahay jadcan bas kakaa jadcan bas kakaa odhanaya ama kayan bay ka odhanaya markaa ficilkii ku camal falaya waajibnimaa loogu imaana sama wa milu kanoo kale waxaa sakyan ma maaa masterka ku camal falaya saqaa ha waraabiyo hu ninkaasi allahu alla ha waraabiyo sakyan waraab ilaahay ha waraabiyo waraabka oo lahu ay kain lahu isaga usugnaaday waracyan ay waracaa ha ilaaliyo hu ninka allahu alla ha ilaaliyo racyan ilaalin ilaahay ha ilaaliyo racyiga oo lahu ay kain lahu isaga usugnaaday wa in tashaa haddii aad doontid jawaab shardigii baa go-ane faqul dhe jadcan ay jadac allahu ilaahay ha gooyo anfahu sankiisa ilaahay ha gooyo ya jadcan goyn goyntaasoo lahu ay kain lahu isaga usugnaatay bimacnaa ilahay ha duleeyo wey wakayan ay wakawa ha gubo hu isaga allahu alla ha gubo kayan gubitaan ilaahay ha gubo way ku habaarayaan ma aragta gubitaanka oo low ay kaina low isaga usugnaaday ya ducaalhi ducaa aleyhi baa la dhada haddii wax u ducaynaya masjid ba ugu duceeya saas ka ohan saqyan waracyan bas kaga odhanaya ducaa aleyhi hadday ku habaarayan waxas kaga odhanaya jadcan wakayan bay ku odhan marka caamilkii ku camal falayey baa meesha ka baxay waana waajibnimo waana samaac arab baa loo wamilu kan oo kale waxaa sakyan ay saqaha waraabiyahu fulan allahu allaha waraabiyo sakyan waraab ilaahay ha waraabiyo saqyiga oo lahu ay kainu lahu isaga usugnaaday waracyan ay waraaca ha ilaaliyo hu waxa weeyaan fulan allahu alla ha ilaaliyo racyan ilaalin ilaalintaasoo lahu ay kainu lahu isaga usugnaatay wain tasha haddii addoonti jawaab shardigii baa go-ana waxaad tidhahdaa jadcanay jadc allahu ilaahay ha gooyo anfawsankiisa ha gooyo jadcan goyn ilaahay ha gooyo goyntaasula way kayn lahu isaga usugnaatay wakayanay waka waa ha gubo isaga allahu alla ha gubo kayan gubitaan gubitaankaasula way kayn lahu isaga usugnaaday wa minhu ay wa min almasteri masterkii ayuu kamid ahaaday aladii masterkaasoo udmira la gooye caamilu caamilkiisa wujuban waajibnimo loo gooyey qad jaa waxaa yimiday alamiiru amiirkii ayaa yimiday rakdan ay yarkudu isagoo ordaya rakdan orod isagoo ordaya ya wa minhu buu adeegsada soo ma aragtaan masaladan ah qad jaa alamiiru rakban sababtuu sheekhu gaar ugu sheegay waa la isku khilaafsan yahay khilaafa ku jira khilaaf baa ku jira oo sheekhu wuxuu kaga fasliyey wixii ka horreeyey min tabciidiya wa minhu buu guri soo ma aragta min tabciidiya ayuu kaga fasliyey sababtu waa maxay khilaaf baa ka taagan culimada qaarkood waxay leeyihiin sida sheekhan oo maray ee de hadalkiisu ina tunsiinayo ina moodsiinayo cibaarada inoo cabiray yani waa mafcuul mutlaq weeyo ficil qadaran oo lafdigiisa ah baa lagu nasbinaya oo yarkudu rakdan baa la odhanaya yarkudu rakdan baa la odhanaya markaa waajibnimaa loo xadfooyey markaa soo garan mayse waxa kale oo jira maahe in la yidhaahdo waa xaal calaa xadfi mudaaf laakin oo loo jeedo qad jaa alamiiru amiirkii baa yimiday rakdan ay tha rakbin xaalo u yahay waxaa kale oo jira ra'yi saddexaad oo ah ra'yiga uu ku tegsan yahay sibaweyhi iyo jumhuur albasriyiin oo ah in lagu nasbiy laftiisa xaalnimo mushtaqna lagu awilaayo ah, mushtaqna lagu awilaayo master munakar ah oo nakiriina xaal inuu dhaco aad iyo aad bay hadalkooga ugu badan tahay ya wadcuuhu khawfa waamaca uma dcuhuna yatiinaka sacya yunfiquuna amwaalahum bileyli wاnahaari sira wacalaaniya kuwaasoo dhanba waa master nakiro dhua haddana xaal dhacay marka wuxuu leeyahy sibawey iyo jumhuur albasriyiin sidiisaasum ayuu xaal ku yahayba marka ilaa saddexdaa qowl baa ku jira kaasi maslada caynkaasiya oo qaar sheekhu wuxuu ugu sheegay eewa minhu uu yidhi aqwaashaasaa ku jirta tusaalaha hore wa minhu ay wa min almasderi masderkii caamilkiisa la xadfo waajibnimo loo xadfay ayuu kamid ahaaday qad jaaa waxa yimiday alamiiru amiirkii baa yimiday rakdan yarkudu xaal uu guclaynayo ama uu ordayo rakdan orod ama qad jaa waa yimid alamiiru amirka rakdan ay daa rakdan xaalow yahay ama qad jaa waa yimid alamiiru amirka rakdan ay raakidan xaalow yahay mid ordaya inta kaa tiraadid badhe aqwaashaasaa ku jirta washtamala waa isduuduubay asamaa ay ashimlata qaab istuuduubid buu istuuduubay qaab istuuduubidii asamaa dhagaha la-ayd id waktibuu istuuduubay tawadba u weysiistay tusaalahan kale laftiisa uu ku khatimay sheekhu u leeyahay kaasuu kamid yahayna isaga laftiisuna sidaasi maaha ee waa min amhilati maa naaba fi sifat masderi manaaba waniga soo qadare masderde asama waa sifo masderkii baa meesha kagoon ashimla waniga soo qadaray kaa laftiisuna saasuu noqonaya isagu iska fudud yahay washtamala waa istuuduubay ashimlata qaabistuutuubid ashimla ficla waa masteru haye a la dhahda sarfigan ku baran doonaa insha alla ya masteru marin iyo masteru haye iyo wax la kala dhaha baa jira washtamala waa istuuduubay ashimlata qaabistuuduubidda istuuduubay asamaa dhagaha la-ayd ya id waktiguu istuuduubay tawada'a weysiistay ijtimaalu samaa waxaa la dhahdaa ruuxu inuu marada jirkiisao dhan soo wada hubiyo isagoo oon gacmihiina kala bixin kadib dariiftana wuxuu saarayaa labada dhinacba dhinacan bidix buu saaraya dhinaca bidix ayuu saaraya qaarkoodna waxay le me ijtimaalu sama waxaa la dhahdaa inuu gu ihuwado wuxuu ka soo huwanaya marka hore xaggan midig kadibna wuxuu dhigayaa arafkan qaybtan bidix buu dul dhigaya darafkii kalena wuxuu dul dhigayaa qaybta midig buu dul dhigaya asama ijtimaal sama baa la dhahdaa bidha suuradiisu waa sida laakiin tusaalaha sheekhu uu keenay naxwi ahaan tusaalaha hore saasaa loo bishiyo awjuhdaasaa ku jirta tusaalahan u dambeeya aynu yidhi washtamala samaid tawada waxay kamid tahay misterka caamilkiisa waajinimo loo xadfayna maaha sidaasi e wa mim wa min amilati ma naaba fihi sifatu manab mstr saasay noqonaysaa xaggii hore ayay ku biiraysaa wa minhu masterka caamilkiisa waajinima loo xadfay ayuu kamid ahday qad ja waxa yimid alamiiru amiirkii baa yimid rakban eyarku duxaalow ordaya rakban orod washtamala waa istuuduubay ay huwa zayd ashimlata qaab istuuduubidiiba istuuduubay qaab istuuduubidii asamaa dhagahala ayd id waktibu istuuduubay tawada u weysaystay ay huwa zayd u weysaystay arkaana ah, waxa nagaga dhamaada culimay maxay masterkii wallahu aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illaa anta astafiruka waatuubu ilayk